بسم الله الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وعلمنا بجنة بك لما نصينا بفضلك يا لطيف رفيق ولا توزن وعن يا كريم الحكاية الخامسة بعد المئة بقل إشانات عن بعضهم بعض الصالحين waxaa laga wariyay qaala waxaas dhahay ra-aytu fatan cunug oo shaab qof nin shaab ahaan arkay fi ariiqi makan ku arkay maka jidkeedi tabaktar usoo shaafeertamaayo fi mishikii socodkiisii kaanahu fi sahni daarihi isagoo gurigiisii banaankeedi oo jooga camal amase mo mo guriga yani saabaadkiisa camal usoo joogo faqultu la waxaan dhahaya ma hadi mishyatu ya fata adaan soces maxay tahay ya shaabka o qaala waxaas dhahay hadihi mishyat lfityaan dadka oo shuba dadka oo dhala oo shubaanta ah eh, ya oo shabaabta ah eh, socoshadooda waaye hubdaan raxmaani ahaayeen kuwa ilaahey oo u adeego ahaayeen taasaas ku jawaabaye waanshada markaaso inshaadi waxaas dhahay atiihu bika iftiqaaran gayra ani adubu min almahaabati cinda dikrik sidaasuu khitaabaya waxaas dhahay atiihu waa isweyneha aas waa iskibriha aas bika adiga dartaada iftiqaaran faan darte غayra ani laakin aniga aduubu wa waa dhilaalaa min almahaabati hay dadaadi darteedaan la dhilaalaa inda dikrig marki adiga aan kuxusaayo walow ani qadartu haddaan aniga awoodi lahay lamudtu waa dhima lahay shawqan dhimashadii gacantay ku jirto ilow iyo maxaba iyo shidat lmaxaba darteedi aanu dhima lahay haddii awoodi lahaay waijlaalan iyo weyneyn ajdigiis lijdi cadiimi qadri qadarkaadi weynaa oo weynaa ajdigiisa ah aan hilow dartiis aan u dhima lahaay faqultu la waxaan udhaaya waina zaaduka aawi sahaygaadi waraaxi waraaxil orta oobti odkoreysina aawi fanadara ilay waa isooday mumkina ano liqawli usoo inkiraayo hadalka aan dhahay oon weydiy su-aasha sahayga iyo raaxilada fuma qaal waxaa dhaaya haada kanow ara-eyta ishaag asdhaay cabdan adoon daciifan daciife khaasidan usoo kasdaayo mawlan sayidkiis oo kariimka ahaayo naasirkiis alaahiis macbuudkiis oo naasirka ahaayo u gargaarayo oo kariimka ahaayo ishaag asdhaay xamala oo qaatay ilaa beytii tacaaman washaraaban guri wax awo ascunay wax awo asuqaati ilaahay gurigiis suqaati e, maaragti asdhaay law facala dalika lamr laamr hadii saas asyeeli lahaay oo saaiga hadii saas asyeeli lahaay oo sahay guri waxaas isqaada lahaay laamara lkudaama adeegtayaalkaas amri lahaay bitardii in laga buriyo can baabihi iridis in laga buriyo in almawla ilahay mawla ahay jalad weynaade waynaaye qudratuhu awoodiisi lama dacaani ila alkasbi ilayhi markii oon inaan xaggiis aan ukhasdo asi wacay razaqanii waxaasi uu arzuqay xusna atawakuli calayhi tala shaarasho oo isiga aan tala saarto wanaageedi kiisii wanaagsanaayo hasi u arzuqay alaatas ugu jawaabay nin oo tawakul fi tajarud an addunya yani oo iskudaftira addunya o dhan as ahay ninkaan inkas oo ilaahay si tala saarti as ahay marka waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuguna waa la dhahay sirurun tawakulka rurun lakin ninka inaa oo isku isticmaala larabaa tuma gaaba cani ninki waa iga celi famaa ra-aytu bacd makaska bacdi maatin radi allahu taala canhu hada ninkaan maadaama tawakulka oo xikaayada xikaayadan yani waa ujeedin yani wax kala maaha tawakulka ninka waxiisku gaari karo ah, meha lagu tilmaamay hadda marka waxaa haboon inaa anaga xoogaa tawakulka sidid oo kutubada tasawufka qoran waxaan ka dhahno wa aslu tawakul waxa waaya la dhahay qalbiga oo yaqiiniyo yaqiinu qalbi waaye inaad yaqiino biana alumuura kulahaa umuurta dhamaanteeda biyadi ilaahi ilahay qudradiisa ay kusugan tahay qablati qablooshadiisi ay kusugan tahay inaad yaqiini waayo tawakul waanahu haddana inaad yaqiini laa daara wax wax dhiwaayo inaas jirin walaa naafic wax taraayo as jirin walaa muctiya wax wax oo sii kala inaas jirin walaa maanica wax wax reebi kala inaan gayr allah ilahay geyrkiisa uma haddana waxa waaye tawakulka tuma'minatu lqalbi qalbiga xasiloonigiisi waaye وسkوnه isku dego waa isku xasilo ilaa وacd الlahi ilahy awoohiis وdimani damaanadiis tawakulka waxa waaya danay qalbiga oo lagu yaqiiniyo umuurta kuligeed inaa ilahay qudradiis ay kusugan tahay qablooshadiis ay kusugan tahay oo wax wax tara oo dhiwaayo inaan jirin waa wax taraayo inaan jirin wala wax sii kale inaan jirin wa wax reebi kara ilaahayga ahaan haddana kabacdi waxwaa lahay qalbiga oo xasilo oo isku xasilo ilaahay awoohiisi iyo damaanadiisi wiis damaana qaada oo risqi ah wiis awoohay inaad qalbiga isku xasilaan laba shaki la gelinin oo inaad shaki asgelin ahaan marki shidaaida dhibaatooyinka inaad <coughs> asjaraynin darteed iyo ilaa inaas fazac argagax asgelin waxa waaye haddana inaas unaqanin waxyaalaha murugta leh iyo masaaibta ilaa ilaahay xagiisi maayn leh hadii oo shay oo arrimahaas kamid eh, halqiga asunaqahayo shadaa'idaas dhibaatooyinkaas kaasay dhaahir kales ahaa baadinka malababo hataa si bini aadan oo u tagtid waa dhibaato kuhaasata dhaahir kale aska ahaaba baadinka aska ahaanin ahaha oo kale amarka ilaahay as waafaqaayo oo mashruuca ah walaysa kamid ahaa la dhahay mutawakilka shardigiisii an asbaab dunya inaad ka dhar la-aado ma kamid ahaa mutadinka oo ilaahay tala saaraayo shuruudiisa alahay asbaabta addunyana inaad ka dhar la-aado ma kamid ahaa lahay waxa waa dheh geli karaa alahay asbaabta usoon ilaahay tala saaraa asbaabtana waa qawan karaa laakiin waxaa la rabaa inaas ahaada koo cuskasan ilaahiisi asbaabta asku cuskaysanaan inaas runu ku sheegaayo tawakulka waxa uu calaama ahaa laha qafka inaas oo asku xasiloonaanin asbaabta inaad qalbigiis ku degin markii oo markii asbaabta ay jirtana qalbigiis isku xasilin asbaabta markii ay jirto qalbigiis inaas ku xasilina la rabaa oona shaki waxaasna ku imaanaya asbaab aswaaysan yahay oo ilaahay asku cuskasanaana la rabaa marka waxaa la lahaa dhici karaan la asbaabu dunya inaska dhalaad soon mutawakil ahayn waa dhici karaan la asbaabu dunya maqa wahay mutawakilna inas ahayn waa la arkaa lahay mar ma markiiba eh, asyahay ko asbaab oo qabahaayo oo khalqi oo ilahaayo oo ika asdamcaayo markaasati waayo taas mutawakil maaha asbaabna ma mawadan falaysa yajuuzu lilinsani eh, macaashadiisi in as-usaba waa asushaqaysto eh, falaysa yajuz inaad ka tago tasabubka oo macaashka eh, muqbalaanaad dhahay eh, macaashada oo laabudda minhu oo yahay isku noolahaayo haduu nin caajis as yahay amase nin oo la jooji hadi sahay ina ahalke ahalka ahalka ahalkeeda inaad ka dhar la-aado ahlu tajriid hadii siyahay yani saas way manaha dadka adduunyada dhan qalbigooda oo oo ka waxaana insaanka ku aaka ka xaaraam aadahay kastaka inaad ad ka fadhiisto oos usiga awoodi karo oosna ubaaha karo oo nafsadiis iyo ciyaalkiisa ad dayaco dadka ay ku kutuksadaan oo dadka wixii gacantooda aada nimilcasahayaan taasna malarawa dhahay maxaa yeele subana xadiis sala ah, allahu alayhi wasalam xadiiska waxaa isku yiri kafaa bilmari isman dadka waxaa dambi ugu filan yah yani mudayac man yacuula dadka oo usiga asbiilaah inaas dayiciyo kaasaa wixii on ka dhahinayan alahaas waaya de radiallah xikaayadan saasay noogu dhamaatay iyo wixii tacliiqo oon ka dhahi lahaay xikaayada oo laxaad hadda oo bacd ah, almia alxikaaya saas bacdaa ah, boqol iyo laxaad an bacdihim bacd asaalixiin waala qaal waxaas dhahay kuntu waxaan ahaay bimaka fara-etu waxaan arkaas dhahay fakiiran oo yatuufu binin fakiir ah eh, oo beydka oo macnaha fakiirka waxla nin suufi ah oo beedka dhawaafayo faakraa min jebihi rucatan gobol haashas kasoo bixiy jeebkiisi wanadara fiiha waa fiiriy falama kana fi lyawmi thani markii maalintii labaad oo la gaaray wataarik maalintii saddexaad kaan yafcalu saasas yeelaa jeebkiisa waa kasoo bixiyaa gobol haash waa fiiriyaa fataf fi yawm min alayaam maalin oo maalin kamid waa dhawaafay asla wanadara fi rucati gobolkii haashas fiiriy asla watabacada qalila in yaraas dheeraade wasakata naydan usoo naydaas dhacay fakrajtu rugcata min jebiyaan kasoo bixiyey rugcadi gabalki ash faidan fiya maktubun waxaa ku qoran wasbir lixukmi rabbika rabbigaada xukunkiisa kusabar nabigaa loola khitaabaya fa inaka adigii biacyunina xifdiga ayaad ku jirtaa iyo ximaayadaya waan ku ilaalihoonaa saas waay ishi oo isha ahaay maloo radia allahu tacaala canhu wanafacana wanafaca canhu haddana wuxuki waxaa laga xikaayo sheegay can abilcabaas alkhadir waxaa laga sheegay radia allahu tacaala ridwan ullahi taa caleyhi ilahay raadi korkiisa allah yeele anahu isagii waxaa laga xikaayo sheegay sa'alahu bacd labdaal oo yiri abdaalka ah oo maqaam oo maqaamaadka hore oo kitaabka muqadama kusoo sheegnin waaye waxaa suaas nin oo abdaa abdaalka kamid ahaa su-aashi hal raay waxaas ah, nawirkadara su-aala waxaas ah, hal ra waliyan lilahi tacaala nin weli ma aragtay oo ilaahay iska leh arfacu minka darajatan oo daraja kaa koreeyo qaala nacam waa arkiyaas dhahay waa ka xikaaya ada khabara eh, eh, ah, xikaaya sheegaa waxaas dhahay dakaltu masjida rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama masjidka rasuulkaan galay bilmadina ku taalo fara-aytu ana arkiyaas dhahay cabdalrazaq eh, ninkaan ninkii muxadidka oo musanafka kitaabda leeyahay musanaf as lahaay nas usyahay malay musanaf cabdirazaaq lahaa waxaa arkayas da cabdirazaaqaas waxulu jamaacatun gaarigiis waxaa fadhiyanas dhaay jamaaco oo yastamicuuna alxadiid oo sheekadiisa xadiidkiisa maqlaayaan wixii xadiid as akrihaay si muxadisas ahay xaafidas ahay wafi riwaayatin ah, wafi zaawiti masjidina eh, masjidka geeskoona waxaa ah, fatan jaalisun cunug oo shaab aha fadhiyaa aan arkayas dhahay waadicun raasahu oo madax eh, madaxiisi saara calaa rugbati jilibkiisa faqultu lahu waxaan daayas dhahay ayuha shaab ninka dhalinyarka oo amaa tara ljamaacata dadka mujeedido yasmacuuna axaadiisa rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka axaadiistiisa maqlooyaan min cabd sala allahu alayhi wasalam min cabdirazaq xaggiisa ka maqlooyaan fahal samicta macahum macidoodi mala maqashay walam yarfac raso ilaya madaxa koob iisoo qaadin asta xageey walaktasara tarasa bi i aawayen asta walakin qaala waxaas dhahay hunaaka waxa iisoo jawaabi asta waxaas dhahay hunaaka man yasmacu min cabdirasaaq ma waxaa jawaabi as dhahay dad cabdirasaaq kadhawarsa hooyaan oo cilmiga kabara hooyaan xadiidka kaqaada hooyaan wahunaa haddana maane waxaa jooga asda usaaska wadaa man yasmacu min cabdirasaaq min min razaq alahi razaq ahaay ilaahi razaq ahaay xaggiisi kamaqloodaas joogaanaas tahay laa min cabdihi adoonkiisi oo kamaqloodinaan joogaanaas tahay qaala alkhadir waxaa tahay faqultu waxaa dhahayaa tahay in kaana maa taqulu xasan waxaad leedihi disrun yahay faman ana ani yaa waayaas waa imtixaami farafaca raasuhu ilayha madaxaas kor i soo qaada waqaala waxaas dhahay in kana alfiraasatu xaqan bal dhawga hadii xaq yahay faanta alkhadiru khadiraad tahay facalimtu waxaan ogaayaas dhahay ana lilahi tabaaraka watacaala ilaahay inaas leeyahay tabaaraka khayrkiisa badiyey watacaala shaniis kor ahay awliya inaas leeyahay ogaadaas laa carifum anig kaseenin isdhahay liculwi ribatihim waxa kaseenin asdhahay rudbadoodi korees ahaan radia allahu tacaala canhum wanafacana bihim aamiin marka firaasada hadda xadiisdan kus xasuusta oo ninkaan shee in kaanat firaas maxaakan sheega lamal dhawaayo ninka oo tafarus wax lilaha jiraan waa lamal dhawaa ninkaan idluwas yahay waxyaala oo kashfina waan ku jiraan oo firaasada xadiisaa ba ku yimid oo suubana sala lau alay slam waay dhahay waxaa dhahay itaquu firaasat almu'min mu'minka maldhowgiisi kacabsada fainahu maxaa yeele yandur waxaa isku dayaa binuuri illahi ilaahay nuurkiisa isku dayaa wayurwa waxaa la wariyay haddana can anas bin malik radia allahu tacaala canhu sayidina anas bin malik waxa dhahay laga wariyay qaala waxaas dhahay dakaltu waaan waaan ugali as dhahay calaa sayid cuhmaan sayidna cuhmaan an galay radi allahu canhu wakuntu waxaa ahay as dhahay anigana gelin as dhahay ra'aytu fi tariiki imraatan jidkaa naag aan kusoo arkay as dhahay oo ta'amaltu an aad kusaa jafaajoogay as dhahay maxaa sinaa wanaageed nala an aad aan usii as dhahay faqaala waxaas dhahay cuhmaan radi allahu canhu sayidna cuhmaan waxaas dhahay nin jaliil waaye waxaana yani taamulka ina qalbigii maraasibna bay karaa taasa aan uqaadihina faqultu waaan faqaala sayidna cusmaan waxaa ti dhaayasla radi allahu canhu yadkulu calaya axadukum midkiya isoo galaa asnaaya waaahaaru zina zinada raadkeeline daahiratu ay ka muuqato calaa ceynin ishi garaabta waa moogtahay waaahaaru zina manaa isha waxbayeyso hadii sikeed oo soo marnin oo zina aalo hasaawa hadiisaa kudimi aar yadkulu calaya axadukum midkiina isoo galaa waaathaaru zina zinanana aaraadkeedina daahiratun calaa cayni ay ka muuqato faqultu waxaan dhahay sayidna anasa dhahaa waxaan dhahay sayidna cusmaana dhahay awahyun bacda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga iyo rasuulka ilaahay bacdigiis haddana waxyi maa soo degahaa waxaa malagu soo waxyo se waayo waxiina waa dhacay maogtahay waa soyan oo hisi fad sax waayno faqaala waxaad dhahay laa waxyi ma jiraas dhahay nobintaad walaakin waxawaas dhahay tafsira wax oo ilaahay tafsirday iyo ogeysi waayas dhahay waburhaanun waayas shay oo xuja e waayas dhahay wafiraasatun saadiqa waayas dhahay maldhow oo run oo run sheegeys waaya haddana waxaan sheegaynaa hadda alxikaayat assaabicati bacda almia Eh, eh, ki boqol iyo todobaad an bacdihim waxaa laga wariyay oo liida bacdigoodi qaala waxaas dhahay kunaa fi madiinaan ahayn natakalamu fi bacdi alawqaat awqaada bacdigeedi eh, waxaan ka warameyni fi aayaati illahi tacaala ilahi aayaadkiisi almuncimu bihaa osku nicmeysti calaa cibaadihi min awliyaai adoomkiisa ooliyada kamid isku nicmeysti aan ka warameyni bacd alawqaat madiina waaya wa ahli huddihi adoomakaas oo dadki isjeclaay ah waqurbihi min oo dadki oo dhawaay ah oo min asfiyaahi ah kas asuu nicmeysti ahli wuddihi dadki isjeclaay asuu nicmeysti waqurbihi iyo dadki oo dhawaay oo min asfiyaa'ihi oo kamid ahaayeen dadki isdood aan ka warameynaya tahay xaayibaha oo ilaahay uu nicmeystahay dadkaan lasoo sheegay wakana rajulu nin ah maya joogi astahay dariirun oo oo dindha la astahay dindhaha dhibaata kawaa bilqurbi mina waa noo dhawaay aska yasmacu maa naqul waxaan dahino aas noo aas maqlaay sheekadaas sheekeysiino oo mawduucana kaadoon waa maqlaay isayna nin oo iska dhinaak dhiwaateysan aslaay fataqadama ilayna waa noo soo horumari waa yimid waqaalu asla anastu anastu bikalaamikum hadalkii aan weheshitay aan weheshitay iclamuu ogaada anuu kaana usaa ka hadlooya ninkaas kaana lii ciyaalun waatfaalun cayaal iyo ilma aan lahaay fakarajtu ila lbaqiici waxaan u baxayaa dhahay xikaayad sheegoyaa baqiic me oo asxaabta duwan waayo oo madiina amkikabaynawi laga soo baxo ay u dhow tahay baqiican imid axtadim anoo qoryo guduhaayo fareet waxaan arkayaas tahay shaaban nin dhalinyar caleyhi kamiisu min kataan kamiis oo kitaan katoon ah asagoo korkiisa saaran yahay wanacluhuna fi asbucihi kawhiisna fara uu jiro fatawahamtu waxaan waa moodi anahu ninkaas taa'ihun nin wareersan oo jidka soo dhumay meel aada aska siinin inaas yahayaan mwahmooday aan maleeyay fakasadtu waxaa u qasdigaas dhaaye an asdubahu toobahu inaan soo toobta an qaato markaas oo iskorkii saarageen nas anaan ka dhaco fakultu lahu waxaa dhaayaas dhaaye isdacma calayk fursa weyn camalaas u arkay isaga no wixii korkaada ee eh, dhan si sidi hadda istaaraan isku dhigahay camal waay no faqaal li waxaas dhahay mur umar aas dhahay ya mar aas dhahay imar fi xifdi ilaahi ilahay adoo xifdigiis ku jirtid imar aas dhahay tacaala shaniiskur ah adoo xifdig ilaahay ku jirtid imar faqultu lo hadana marlamaadaan dhahay athani wathalit marlamaad mar saddexaad sid wixii korkaada fuulo qaala waxaas dhahay walaa budda inansi laabuda miya bis miyaas daay war maqleyd qulta walaabuda ilaa ilah laas qaala walaa budda qultu walaa budda walaa budda inansi faashaara biisbuuceyhi lamadiis far ilaa caynaya as kusoo ishaara fasakabataa lamadi ina waa dhaceen hastaay dhaceen hastaay tasarufka ilahay sii karaamada ilahay siiyay faqultu la waxaan dhaha bilahi aleyka fu man anta yaa tahay oo yani saas igas saas oo karaamada asgaari yaa tahay qala waxaas dhahay ana ibrahim lhawaat an ana asla radi allahu tacaala canhu hada baabsufi mara soo weys qaadimni shayasa munaasabad oo kale kayso xasuusooya waalikaa dabti ilahay nasiyo mar so maqli ilaal oo ninka iyo jibisi marka gacanta fatus ku wax jamaaca masaan waxaa la diyaa dhacda allah waa yani oo dukuda hor an kasoo maqli yahay qultu waxaa dhahay waxaa hadalkaan daooya ninka musanifka cabdalla bin ascad waxaan dhahay hadalaas ku dartaa tacliiqaas kabeya wainama dacaa ibrahim alkhawaas manaa iskaalaa la geli karaa maogtahay ninkaan maxaa saas isku yaal dibaata weynaa gaarsiin maogtahay ha asku yeeli oo hadal meha ku jira waay dadka oo oh, qalbigooda iska jiran meel kasta oo wii sax ina iska bushiyaan a jeclin hadda si soo hormarooyaan eh, inaad ishkaalkaasi naga bixiya ahaan waxaa tahay wainama dacaa ibrahim lkhawas sayidina ibrahim lkhawas radi allahu canhu cala lisi waas u hawaari tuuga bilcama u hawaari wadacaa ibrahim bin adhamne sayidina ibrahim bin adhamne liladi darafahu ki tumi waa imaan doonaa munaafisaan biljannati waxaas uu daceeyaal dhahay wam arin islahe waa mogtahay kan wax malayeele marada sibel dhahay taanas waa waayo sayidna ibrahim bin adhamne ninaa garaac waa la karbaash kulab nu imaan doonaa mula waa janadaas uu daceeyaal la hawsihaayo lamada maqaam kale yahay fiiray sababta waxawaa islah liana alkhawaas ushhida mi waxaa laga tusay min alnisi tuuga xaggiis anahu laa yatuubu inaas tooba keenin ilaa bacda alcamaa inaas oolnaqda kabacdiles tooba keenaayo waxaa la tusay saasaan dahay wadacaa ibrahim bin adham aafara alcuqubata waxaas arkay aslaxu lahu waaa naqati waxaas arkay ibrahim alkhawaas xuquuqbada ninkaan inay aad uu suubato ciqaabka inay aad uu suubato si toobakeen loo helahaan waa dhamaadi wabnu adham lam yashhad lam yush min toobati daaribi lahu lam yashhad ma arkin toobaka daaribi lahu fi cuquubatihi eh, toobadiis inaa usi cuquuba loo rido maku arkin toobakeenkiis toobakeenkiis ninkaas inaa cuquba luu rido muku arkin fatafadal calayhi biducaai lahu as uu tafaduli duco asu daceeyo fadwatan minhu yani catawadanimo ahaan isaqaynimo ahaan iyo karam karamnimo ahaan faxasalat ilbarakatu walkhayr biducaahi libaarik ninkii tumay doclis u daceeyey khayr iyo baraka waxaasil naqatay faataahu waxaas uhimid markaas mustakfiran usoo istig dambi dees uweydihaayo mubtadaran asagoo cudurdaaraha faqaala lah ibrahim markaas waxaa sudhaaya alaa kisada taasas ku ofsooya faqaala lahu ibrahim waxaa sudhaaya ninki imkis uhimid usoo cudur daaraha mubtesa waxaa sudhaaya alra'su aladi yaxtaaju yaxtaaju madaxii ubaahnaay ila lictidaar in loo cudur daaro taraktuhu bibalk balk dalabkiis waay aan uusoo tagay yani waxaas wadaa ana nakhwata sharaf yani sharafnimada faankeeda iyo kibirkeeda uu faanay kibaru riaasa madaxnimada kibirkeedi asdhahay oo kaana fi rasi madaxey waxaa isku jiriga asdhahay abnaa lmulugas ahay mugta waanoo imaan doona asbaabta sufiga isku naqdi madaxey waxaa isku jiri asdhahay xiina kuntu ajulu markin ku wareegi o ku wareegi jiri fi maydani lkhuyala shaafeertanka goobaheedi walistikbaar in lagu kibro calaa farasi xubi ljah jaaha jaclaantiisi faraskeedi korkeeda lagu kibro marki makasti xaaladaas marka goobtaas saasas ahayaa tahay aan kiwirka jira iyo ziinat dunya fi balk marki balk aan jooga iyo ziinada andunyada faraskeeda korkeedi aan ku kibro marki balas aan joogi yaa kibirkaas iyo madaxnimada lukibro sharafta oo ilahayn si lukibro markaasay mada mada madaxa igu jirkaas ah wala ana astaa hadda qad kharaja dalika min ra'si waxaas hadda oo isku ka kibriyo madaxnimo iyo sharaf dadka isku fadli yeelo oo oo laga weynaysto qad kharaja dalika min ra'si waa iga baxaya astaa ah hadda ma igu jirto wastabdaltu waxaan ku bedeshta astaa ah bilkhuyala iyo listikbaar may inkishaafeertamaay e iyo iyo may kibrihaayo waxaan kubadashtaasa tawaaduc lmaskana maskinimada tawaaduceeda iyo walinkisaar iyo lisjibiyo dadka lisko iska jibiyo e, waqalactu e, waxa aan aan aan aan aati aan labis qalcat lfumaqa khalctu waa iska siiba kalcata kalcadi labiskii oo dadka dabaalada oo almansuuji oo laga soo dhabay min gasli lguruur kadada dowlaaga dunteedi iyo walcatab halaag dunteeda laga soo dhabay laga suubiye idan waa iska siiwi khalcadaas waxilyat sufahaane dokomankana xilyadoodi waa iska siiwi almasugad laga soo laga soo ilaaliye min nuxaasi naxaasati watihi wadarab maarti iyo kibirka iyo faraha oo zaaidka la raacayo waxyaalahaas iidana xiligeedi bil waxyaalihii oo ziinad u ahaay sufahaadaas oo mkasi xilidaasoo laga soo ilaaliyay naas naxaasati watihi wtarab iidana waa iska siiwiaas dhahayay walabist waxaan labistay kalcat asharaf alabadiy sharaftii abadiga ahaay kalcadeedi almansuujati min kasb zuhdi laga soo dabay dadka oo zuhdigaha ah, wawaraca ahli taxqiiq iyo ahlu taxqiiq waracoodi yani khilcadeedi aan la bistay wafuduuc lcubudiya cubudiyada fuduuceedi labiskeedaan la bisti waliftikaar iyo baado ilaahay loo baado labiskeedaan la bisti kasi bimaqzalin oo yani oo lagu dhaway doolaaw oo tawfiiq lagu soo dhaway waxaa soo waxaa lagu dhawaya tawfiiq ladowlaagiisi wataxalaytu waxaan isku isku biladay aan isku siinay bixiyat lawliya biladoo waay isku oo ku biladaayeen oo isku siin isku qurxiyaayeen awliyada almasuugati laga soo oo laga soo dhilaali laga suubiye min jawaahir lmacaarif macaarifta ilaahay jawaahirteeda iyo waqiit aladab laga suubiye adabka yaakuud yaalkeedi wafayruuj wa fayruzaj fayruzajka ahlu tariiqada maxaasin ahlu tariiqa maanaa ahlu tariiqa wanaagaalkoodi fi rusiskiisi laga soo dhilaaliyay wasukitu waxaalii waraawi ataa biraaxi lmaxabati alii waraawi maxabada khamradeeda ali waraawi calaa bisaati mushaahadati alxabiib xabiibkeega oo ano arkaayo waxaa oo xaadirsan xadradiis bisaadkeedi ali ano joog ali waraawi as falaa ubaali mu aawayelaas tahay bikhafaai bijafaayi ani waxaan ku dhega hadda maxamed a ah, ani saas way waa insoco waay no waxaan dhahina walaa udaalim awe ilahy bijafaa jundiyin ninka di oo tulini jundiyaas ahno askariyaas ahno ah, nin oo jundi oo askari ah eh, goosmada dheeraaska dheereeyaas dhahay mu aawey ilahyas dhahay waanaa mi eh, waanaa anigo oo min al waanaa anigo min almaliki alihi boqorka ahaa qariib anoo ka dhowahay kaas dheerees isdheerey sida sida xun oo engegan oo sida mucaamaloodi muwaaba ilahay idaa xasala min leyli leyl yani hadiiska xaasil naqday ley leyla wadan waa dhaci karaa yani macshuukadeedi asaaba ika macdeehayano meha wadaan waxyaalahan magacyaalkan oo macshuukaadka oo ay ku asturaayan idaa xasala min leyla hadiiska xaasil oxa layla xageedi qabuul akbalid iyo iqbaal iyo inay sohor timaad waanzala lmuxibu fi mawdicin caal oo ninka muxibkana la dejiyo meel oo koreeyo ushaahada oos arto xusna jamaalin gaal jamaal oo gaali eh wanaagiisi falaysa yaxzanu matiiraayo idaa nabaxahu kalbun min kilaabi lxay beledka as yahay eyalkiisi ey kamid ah ad iskusoo qayliyo oo aleyhi saala ama iskusoo boodo muu aawayeelayaasnahay ala hadalaad ka tiri yani waaa dhibaatadaasi oo ninkaasi gees wafi dalika haddana e, sheekha oo cabdallah bin e, imaam cabdallah waxaas dhahay wafi dalik kultu waxaan ka dhahay arrintaas naaiban can lisaan ilxaal xaaladan oo ibrahim xaaladiiska lisaankeeda anoo ku hadlaayo oon naaib ahay waxaan dhahay as dhahay ida ma kilaabu lxayi fiina tanaabaxat unaasan ay maxaa ku dhigan unaasan maa ku dhigan hadii idaa ma kalaamu lxayi fina tanaabaxat unaasan wamin layla qubulun waikbaalun mujeda hadii waxaas dhahay xaafada aan deganahay eyalkeedi fina oon oon fiigaay ahaade tanaabaxat unaas adii dad ay ay ay ay kukayliyaan wamin laylane qabul وaikbal oo layla xageedina aska jiro akbalid iyo qaabilid oo isk hortimaad inoo timaad biru'ya jimal اlgani fina lana lmula jawaabu idaada waxawaaye lanaa waxaa noo sugnaadi almunayeda julada biru'ya ljamaal aan arkeeno oo gaaliga ahaay minaha xageedi onka arkeeno eh, aanoo sugnaadi asayeda duladaas aanoo sugnaaday waminhaa lana hadan waxa aan ka leenahay xaggeeni fi lmanzil alcaali manzilka kore inzaalun inayna dajiso hadalkii oo sayidi ibrahim bin adham oo dhahay e, qaarkiisi dambeey mida as shicirkaasi ka dhahay isku hadalkii le waayo idaa ma kilaabu lxayi fiina tanaabaxat unaasan wamin layla qabulun waikbaalun biru'ya jamaali lgaali minha minha jamaalka oo aali xageedi ahaadi aragtadeedi aragtadeedi alana aan ogu sugnaadi muna yada duuladaay eh, wa minhaa haddana waxaa kala xageedi aan ogu sugnaad lana waxaan ogu sugnaadi fi manzili lcaali xageedi isaal inayna dejiso meel koreeyo wallahu aclam